yeesha rafci heeda hooyaday adabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti wanagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenan wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr ah ayaa maantana ku maqli doontaan haddii aabba idmo waxaa ka mid noqon doona dad raqdooda iyo ruuxdooda laga raadinayo dalka liibiya madaxweynaha kuurida waqooyi oo la tustay ama la tusay goobta ruushka uu ku farsameeyo hubkiisa halista ah nin duq magaalo ka ah magaalo ku taalla wadanka suudaanta koofureed oo lagu qasbayo inuu is casilo kadib markii ay soo baxday fadeexad ah inuu dharbaaxay haweenay waddo wax ku iibsanaysay wadamada ugu badan ee laga helo tuugada internetka wax ku dhacda warbixin laga diyaaraad maqli doontaan iyo magaalooyinka ugu nolosha qaarisan dunidan ku noolnahay sanadkan waxaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka ah sheekada haweeney boqol sano ku dhow oo weligeedba aan guursan sababta waxay ku sheegtay aabaheed ayaa u diiday waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira warbixin ku saabsan haweenay seegeeda sida ilmaha ay dhasha oo kale u nuujisa xubnihii joogtadaynoo ahaa iyo kaalinta suugaanta iyo warar gudaha ku saabsan ayaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keen waa kareemindhaxaangiliyadoo jibaahe indhaxaangii qodax la seeday dukiga libax ka reemay indhaxmaguunyada sideedii gasiinka caleelahaaday daarguurkii iyo cawska dhaabay weliba geeshiyan ka qabay dhexda guunyada sideedii gasiinka caleynahaaday daargoorkii iyo cawska daabay weliba geeshiyaan ka qaadilay markaan guunyahaa jalleeco aduun gaarabkayga joogay gubtaayo maxay isaaqday markaan guunyahaa jalleeco aduu garabkayga joogin tay maxay isaqday ileen samirka ma gaboodeyne haddaanadka geeriyoone ah, ah, ah. ileen samirka ma gaboodeyne haddaanadka geeriyoone gugeenni wakaasamadi aroosnaynugaga وقاسم عليك احني نفسي يا الماضي ana gurihi habeenugatalla ii cabbaysay indhaxaandhuka guuba jeex ana gurihi habeenugatalla ii cabbaystay dhexaan guriga iyo sida ambagelawiyo ciruga ambageedigeedugadhtangaarulacawe dhexaan guriga iyo sida ambagelawiyo ciruga ambageedigeedugadhtangaarulacawe anuun gardarasanaadula agtayda anoonu sheegay maxaa gudubley xambaarshayanigu gardarasanaadula agtayda anoonu sheegay maxaa gudubley xambaarshayday ilan samirka magabuuda ah haddaan arka geeriyoonay ileen samirka ma gaboodin haddaanad ka geeriyoone abugeenni wakawaasamaadi arooseen logagaw abugeenni wakaasamaadi gaxdii nabsiyaynu maadi maanta weeye dhibtii soo gabagabooda ee gugeen waa kaasamaaday aroos noo gabagabeey ciyaarya kale ayaa kamid ahaa cododka macaan fanaaniinta muuse ismaaciil qalinle iyo carab diiriye ilaaya ayaa ku luuqeynaya heestan oo eryadada laga hayo cabdiraxmaan xasan cabdi oo buraas loo yaqaanay waxaana ay qeyb ka ahayd oo dad badan ay xasuusanayaan riwaayadii marugeye macaan ee toddobaatanaadkii lasoo bandhigay daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka keened maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn cisiiya shaaraf ciheeda hohyaday timahadaabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho

barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m megaherts waxaa sidoo kale nagala socotaa maraha bulshada aan ku leenahay boggana radio kulmiye com idaacadaha cla f m iyo sidoo kale radio xogmaal magaalooyinka mareykanka ku yaala ee minnesota iyo sidoo kale magaalada kismaayo ayaad naga dhegeysanaysaan aynu ku bilownay deegaanka la hele layidhaahdo oo ka tirsan gobolka galgaduud oo shalay shabaab ay weerareen maanta hareeraheeda ciidamada dowladdu waxay ka sameeyeen howlgallo ay ku baacsanayeen dagaala meel ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kalena saakii warar soo baxay waxay sheegayaan in deegaankaasi hareerihiisa inay ka dhaceen duqeymo ay fuliyeen diyaarado dagaal oo kuwa dooley la ah wararka ugu dambeyn waxay sheegayaan ciidamadu ay magaalada banaankeeda uga baxeen halkaas oo ay howlgal ka sameynayaan al-shabaabkii shalay weeraray deegaankaas ayaa soo bandhigay sawirada askar ay dileen iyo xerada ciidamada gudaha u galeen iyo sidoo kale gaadiid ay gubayaan sida barahooda bulshada ay ku faafiyeen dowladda soomaaliyana waxa ay maanta ku dhawaaqday inay shaacisay oo la bilaabay qaadashada kaararka aqoonsiga muwaadiniinta kaararkan ayaa waxauu yahay dadka soomaaliya inay qaataan ama waxaa luuqada qalaad loo yaqaano national i d wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya waxa uu sheegay in sanadka inta aan la gaarin ay u qorshaysan tahay in la daabaco ama lasoo saaro ilaa iyo milyan oo kaararka aqoonsiga ah iyo wax ka badan ama ilaa milyan oo kaar in ka badan maadaama wasaaradiisu ay hirgelisay balaan wasiir fiqi oo ka hadlaya ahamiyadda kaarkan uu leeyahay bulshada soomaaliyeed barnaamijkani wuxuu abuurayaa kalsooni ka dhexdhacda bulshada soomaaliyeed iyo dowladdeeda iyo dadka soomaaliyeed iyo dunida wuxuu kaloo xoojinayaa dadaallada xasilinta aqoonsiga qaran waa hannaan wax badan ka taraya dagaalka ka dhanka argagixisada gaar ahaan kooxda shabaab waxa uu wataa dareen lahaanshiyo dal iyo in la garto muwaadiniinta soomaaliyeed waxaa kale uu xoojinayaa xidhiirka dowladda iyo shacabkeeda taasi waxa ay wax badan ka tari doontaa dadaallada aan wax uga qabanayno goobaha ay colaadu ka jiraan faa'iidooyinka kaleoo ku jira waxay tahay adeeg bixin kaarka aqoonsigu waa balastik ha yeeshee waxaa lagu helayaa dhammaan adeegyada asaasiga ah sida caafimaadka waxbarashada doorashooyinka iyo fursado dhaqaale helidda qof kasta oo soomaaliya kaar aqoonsi qaran u gaar ah waxuu suurtagelinayaa inay qayb ka noqdaan horumarka iyo barwaaqada dalka sidoo kale faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid a ah xuquuqda dastuuriga ah in qofka soomaaliyeed uu baraktis gareeyo oo doorashooyinka iyo dhammaan wax allaaliya arrimahaas wixii la xidhiidha in uu ka qayb galo niira waxaa u qorshaysan in ay soo saarto shan iyo toban milyan oo kaarar aqoonsi ka hor sannadka laba kun labaataniyo lix waa han la xaqiijin karo marka la eego horumarada degdega ah ee haddu ku tallaabsatay tobankii bil ee lasoo dhaafay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin faqiih ayuu ahaa wuxuu ka hadlayey faa'iidada ama ahmiyadda uu bulshada u leeyahay kaararka aqoonsiga ee dowladu maanta ay shaacisay in la bilaabay qaadashadiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay goobtii lagu soo bandhigayay ama looga dhawaaqayay in la bilaabay kaarkan waxaanu ra-iisul wasaaruhu sheegay in muhiimad weyn uu soomaaliya u leeyahay haddii ahaan lahayd dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada wax loo yaqaano iyo been abuurashada qofka shaqsiyadiisa sidoo kale shaqaalaha gacanta ku haya ayuu sheegay in looga baahan yahay inay ilaaliyaan oo mas-uuliyad iska saaraan xogta muwaadiniinta soomaaliyeed si gaar ah wuxuu xal u yahay been abuurka aqoonsiga qofka oo la been abuurto wuxuu xal u noqon doonaa khasaaraha ka dhashaa isla xisaabtan la'aanta maadaama aan lays aqoonba wuxuu si weyn wax uga qaban doonaa shabakadaha argagixisada iyo dhammaanba haddii ay noqoto dhinaca maaliyadda iyo dhinaca dhaqdhaqaaqooda kale intaba xadidaad weyn ayuu ku samayn doonaa oo ku soo kordhin doonaa wuxuu kor u qaadi doonaa ka qayb qaadashada dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadeed ee dadweynaheenna ay xaqa u leeyihiin maanta laga bilaabo waxaynu noqon doonnaa una tallaabsan doonnaa ku tallaabsan doonaa inay dadkeennu helaan xaq aasaasi ah oo ah xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin oo ah inay helaan aidigooda inay helaan national aidigooda inay helaan taasi waxay fududayn doontaa inay waa enabred ama u fududayn doontaa inay access gareeyaan xuquuqda ay leeyihiin ee dimuqraadiga ah. sidaad og tihiin dalkeenna waxaa soo socda haddii ilaah idhaahdo doorasho ka bilaaban doontaa kownsalladii iyo majaalistii maxalliga ahayd kuna dhammaan doontaa in madaxweynihii lagu doorto intaas ka hor waxaynu u baahannahay dadkeennu in registration loo sameeyo oo aqoonsigooda ay haystaan si dadkeenna loo tiriyo si ay u hirgasho nidaamka dimuqraadiyadeed ee aan ku tallaabsannay horayna ugu dhaqaaqnay waxaa laydinka filayaa wada shaqayn hufnaan feejignaan iyo dhowrista xogta qaran ee aad gacanta ku hayn doontaan waxaan faraynaa howlwadeennada dhammaan hay-adaha dowladda inay dhowraan amniga xogta dadweynaha iyo badqabkeeda isla markaana inay si toosa ah ula shaqeeyaan fududeeyaan hay-adda niira shaqadan qaran ee ay waddo aqoonsigani waa adeeg bulsho oo loogu talagalay horumarka dhaqandhaqaale ee dadweynaheenna waana xaq aasaasi ah oo qof walboo muwaadinihii uu leeyahay codkaasna waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare barnaamijka la socotaan waa kulanka keeneen barnaamijka kulanka keenan ayaa weli la socotaan dowladaha ku jira ururka midooda yurub ayaa waxaa ku badanaya welwalka ay ka qabaan sidii meel looga wada gaari lahaa heshiiska dhinaca socdaalka ah iyo in la meelmariyo heshiis bishii juulaay ee sanadkan la gaaray oo dowladaha midooda yurub iyo dowladda tunisia ay gaareen taasoo lagu falanqeeyay sida loo yareyn karayo qulqulka dadka tahriibayaasha ee afrika waqooyigeeda ka tahriibaya ee yurub galaya waxaana xilligaasi ay ku heshiyeen midowda yurub iyo tunisiya iyadoo falanqeyaashu ay sheegayaan in gargaarka yurub ee kusii kordhaya in loo adeegsado kicinta hogaamiyaasha kalitaliska ah ee afrika ee waqooyiga afrika ay qeyb ka tahay qulqulka dadka faraha badan ee afrika ka tegaya xafiiska dhexdhexaadiyaha midowda yurub ayaa waxaa la weydiiyey ama uu weydiiyey guddiga yurub sida ay u doonayaan inay la socdaan xuquuqda dadka ay saameysay iyo waxa ay qiimeynta lagu sameeyay sida dadka qaar ay loo joojin lahaa ama loo xakin lahaa heshiiskaas ayaa hore u dhigaya midowda yurub inuu siiyo dowladda tunisiya lacag gaaraysa boqol milyan oo yuuro oo u dhiganta boqol iyo lix milyan oo dollarka mareykanka ah si loola dagaalamo dadka soo galootiga aan sharciga ahayn ee xeebaha waqooyiga afrika gaar ahaan kuwa tunisiya kasoo tahriibaya hase ahaatee heshiiskaas tunisiya waxaa la sheegay in la waqtiyeeyey si horumarka dadka tahriibayaasha ah looga fakaro ama kordhintooda loo joojiyo waxaana markii dambe arrintan ka faa-iideystay beddelkeeda baa layidhi wadamada afrika kuwaas oo si firfircoon u xadiday xuquuqda dadka dadkooda iyo sida loo fiirin karayo inay muhaajiriinta afrikaanta ay duwan raacaan xaqiiqooyinka gaarka ah marka loo fiiriyo haweeney aamine qaali layihaahdo oo ah maamulaha xarunta kala guurka dimuqraadiyadda ee alkawaakib ee tunuusiya ku taala ayaa tiri dadka ku nool gobolkan waxay hadda la halgamayaan in ka badan sidii ay u jireen ama ay ku noolaayeen labaatankii sane ee lasoo dhaafay madaxdooda iyo dowladahoodu kuma soo kordhin daryeelka bulshada iyo dhaqaalaha sidaa darteed waa inay ku fikiraan si ay u sameyn lahaayeen si dhaanta sida hadda u noolyihiin cadaynta hay-adda xuquuqul insaanka marka loo fiiriyay xadiid iyo xadgudubada jira waa wax wee ceeb ku ah wadamada gobolka ku yaala warbixinada qaar sida human rights watch oo kale ayaa tilmaamnay in dowlado ku yaala waqooyiga africa sida masar oo kale ay hadda ku dhibaatoonayaan dadkoodu inay dhaqangeliyaan dib u habeynta lagu amray lacag bixinta ee ka dambeysa baa leeyahay sanduuqa lacagta adduunka e f iyadoo la ilaalinayo nidaamka kale tariska ah ee waayadan dambe qasabka ka dhigaya dadka inugu jirto la xabsiyada marka loo fiiriya baa layidhi xaadiyada jira tusaale ahaan wadanka algeria kadib markii uu wadankaasi ama uu dunida ka dilaacay xanuunkii covid nteen dowladdu waxay soo abjartay mudaharaadyo ballaaran oo waqti badan qaatay oo ka dhinaca dowladda waxaana la sheegay in ilaa labada kun heerka kahortaga xuquuqda insaanka ee waddanka algeria uu ahaa mid aada u liita waxaana aada loo xirxiray oo xabsiyada la dhigay saxafiyiin qareeno iyo sidoo kale kooxaha difaaca xuquuqda bulshada iyadoo sidoo kale la sheegay qoysaskooda in loo diiday inay soo arkaan oo ku arkaan xabsiyada dalka morocco kooxaha xuquuqda insaanku waxay tilmaamayaan dhibaataynta joogtada ah ee dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha in dowladdu ay si joogta ah ay ugu isticmaasho xeerka ciqaabta dalkaasi si loo xiro oo loo xabiso dalka liibiya waxay warbixintan ay sheegaysaa in ay hareereeyeen foodo ama dhibaatooyin tani wixii ka dambeeyey markii xukunka laga tuuray dowladii hogaaminaya macamar al khadaafi sanadkii labada kun koo darteed maleeshiyaad hubaysan oo dagaalamaya ayaa gacanta ku haya nolosha muwaadiniintooda halka tunuusiya loo arko in sheekada guusha kacdoonka carabta ee uu ahaa mid midna dhalay saynan caabidiin bin calina xukunka laga tuuray waxyaabaha ku qasbaya dadka afrikaanta ah gaar ahaan ee waqooyiga afrika ku nool inay ka tagaan wadamadooda waxaa kamid ah xoreyd la-aanta waxaana u muuqataa baa leeyahay in isbedel uu ku yimid aragtidaas tani sanadkii labada kun markii hogaamiyaasha yurub ay u muuqdeen inay aqbaleen in siyaasadda si xad xaddhaafa ah loo daraaseeyo waliba wadamada afrika oo xasillooni dara laga abuuro wixii ka dambeeyey laba kun kow jiray waxyaabo weyn oo issoo tarayay oo yurubna waxa qirteen qaladaadkii ay galeen waxaana u muuqdaan kuwa doonaya inay abuuraan dareenka waa cusub ee ku saabsan dimuqraadiyadda iyo xuquuqda gobolka oo dhan haddase waxaay ku saabsan tahay arrintan ama doodan sidii amniga iyo xasiloonida laskaga kaashan lahaa marka loo eego qodobka sagaali tobnaad kooxaha u dooda xuquuqul insaanka waxa ay sheegayaan in bulshooyinka waqooyiga afrika ku nool inay ka mid yihiin kuwa ugu xadidan adduunka oo dhan xeer kasta ama xagal kasta marka laga fiiriyo marka ay timaada baa layiha arinta xorriyadda hase ahaatee dowladaha ku jira midooda yurub waxay sii wadi doonaan inay gacan ka geystaan sidii loo sii wadi lahaa dowlada ama loo taageeri lahaa dowladahaasi iyadoo loo marayo heshiisyada tamarta iyo galgaarka ee lagu cawinayo dowladaha qaar waxaa jira kala qaybsanaan sii kordhaysa oo ku saabsan ama kasoo baxaysa saameynta xiriirka yurub iyo waqooyiga africa david jayas jofgs ayaa sidaasi qaba horaantii sanadkan waxaa sii kordhay walaaca caalamiga ah ee ku aadan rabshadaha baahsan ay la kulmaan dadka meengelidoonka ah iyo dadka kale ee qaxootiga afrikaanta ah kuwaas oo la kulmaya xadgudubo waaweyn waxaana dadka qaar ee ka tegay wadamada saxaraha ka hooseeyay africa ay aada ugu bateen wadamada yurub tusaale ahaan bishii februaayo dowladaha midooda yurub waxay ku wareejiyeen dowladda tunisia malaayiin lacaga oo gargaar ahayd iyadoona ballanka uu ahaa markaasi in ka badan haddii dadka inta badan dadkaasi ama wadamadaada kasoo tegaya in lagu celiyo wadankaani maamulada ka jira wadanka libiya iyo kooxaha u dooda xuquul-insaankuba waxay ku eedeynayaan inay gacan ka geysanayaan tacadiga jirtalka joogtada ah dowladaha yurub ee loo geysto dadka muhaajiriinta ah sida ay sheegtay hay-adda amnesty international kumanaan qof ayaa xabsiyo si sharci darra ah loogu hayaa waxaana ku haysta kooxa maleeshiyaada iyadoona xabsiyadaasi dowladaha ku jira midooda yurub qeybo ka mid ah ay bixiyaan algeria oo kale oo leh wadan dhaqeyraadka tamareed ah, midooda yurub iyo talyaanigu waxay durboobo si firfircoon uga qayb qaadanayaan inay kor u qaadaan joogitaankooda iyagoo indhaha ka qarsanaya dalabaadka dibadbaxayaashii hore ee dimuqraadiyadda qaar badan oo hadda ka mid nawile xabsiyada ay ku jiraan ila ka tirsan ama u hadlay yurub ayaa laga soo xogtay in morocco masar iyo dowlado kaleba ay ku jiraan himilooyinka waaweyn ee la doonayo in xadgud ama la doonayo in wax looga qabto xaaladaha ka taagan gobolka laakiin waxaa dhinaca kala jirta baa leeyahy dowladaha midooda yurub waxay la kulmayaan dhibaato nololeed oon hore loo arag iyadoo qoysaska gaar ahaan kuwa ay sida weyn u saameeyeen rabshadihii ka dhacay wadamadaasi ay qaarkood cuntada ka soomayaan maadaama caruurtooda aysan meel ku haynin culayska kale ee dowladaha yurub haysta waxaa kamid ah duulaanka ruushka ee ukraine oo sidoo kale ah culays kale oo xoogan oo saaraya istaraatiijiyadda tamarta ee midooda yurub iyo kheyraadka tamarta ee afrika hadda kadibna waxaa leeyahay waa arrin kale oo u baahan in aada loo daraaseeyo in habdhaqanka yurub ee waqooyiga afrika uu ku dhacay isbeddel weyn waa run laakiin sidoo kale waxaa muhiim ah in dabeecadaha midooda yurub haddana waxa iska bedelaan susi danison oo ka tirsan golaha yurub ee xiriirka dibadda ayaa yidhi qulqulka malaayiin qof intii lagu jiray qalalaasaha ka socda wada ama qalalaasaha socdaalka ee runtii wax walba way isbedeleen waqtigaas in ka badan hal milyan oo qof oo qaxooti suuriyaan ah oo u badnaa wadanka suuriya dadka qaxay ayaa yurub tagay taasoo sii xoojisay nacaybka soo galootiga ee ururka dhexdiisa ah iyo sidoo kale in loo muuqday in mamarsiyo laga dhiganayo sida meelaha qaar wadamada qaar xisbiyada midigta fog in ay habnoololeedka qatari ku jirto ay muujinayaan intaas kadib midooda yurub wuxuu u wareegay inuu si dhaba ah u eego siyaasadiisa arrimaha dibadda denison ayaa yidhi fikradahaasna waxay ahayd in gargaar loogu bixiyo in dadka qaar lagu celiyo wadamadooda oo aysan soo dhaafin xeebaha wadamada ay joogaan iyo waqooyiga afrika hogaamiyaha kuurida waqooyi kim jong an ayaa kormeeray goobaha lagu farsameeyo gantaalaha loo yaqaano kinshal ee ruushku farsameeyo iyo sidoo kale kuwa istaraatiijiga ah ama muhiimka ah waxaana sidoo kale goobahaasi ku yaala baa ama lagu farsameeya gantaalaha xambaari kara nukliyeerka waxaana uu booqday booqashadiisii ugu dambeysay isagoona sidoo kale tagay taliska ciidamada cirka ugu weynee ruushka milatariga iyo xarumo kale oo dhinaca teknolojiyada ah oo bariga foga dalkaasi ku yaala ayaa sidoo kale soo tusay sida laga soo xigtay warbaahinta dalka ruushka oleg kashmyako oo ah gudoomiyaha gobolka broneski ee ruushka ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne kim ee magaalada antrom ay ahayd waxweyn magaaladan qiyaastii afartan kilomitr ay dhinaca waqooyi bari kaga beegan tahay magaaladii uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi ee filofistos la ayaa sheegay ama baahiyey muuqaalo muujinaya madaxweyne kim oo dhoola cadeynaya oo saaran tareenkiisa gaarka ah ee gaashaaman si islamarkaana uu ku salaamayo caruur ubaxay wadatay kadib markii uu halkaasi ama uu tagay magaalada antromlad kim ayaa markaa u safray garoonka diyaaradaha ee falatuskus halkaas oo halkaa uu kasii ama bixi doono wadankiisa uu ka aadayo waxaa lagu tusay baa goobtaas ma lagu soo bandhigay diyaaradaha awooda nuclearka ee ruushka iyo diyaaradaha kale ee dagaalka wasiirka difaaca ee ruushka sergey shekow iyo saraakiil kale oo ka tirsan milatariga dalkaasi ayuu kim la socday waxaana ay tuseen hanaanka gantaalaha ruushka ee habersonic layihaahdo garan gantaalaha kinsha layihaahdo oo micnaheedu yahabaa layihi inay yihiin gantaalo blastica ah oo marka la rido awood u leh inay qaadaan madaxyada nuclearka ah si caadina loo ridi karo gantaalahan kinshalka layihahdo ayaa la sheegay inay u dhexeeyaan tirada ama ay jari karaan daqiiqadiiba wax ka badan kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo kilomitr iyadoo iyaga oo sida culays dhan afar boqol iyo sideetan kilogaram ama kun iyo boqol rodol waxaana ay ku socon karaan baa leeyahay ilaa toban jeer xawaaraha nooca codka ka dheereeya ah ama nooca loo yaqaano toddoba kun todoba oo saacadiiba ay jari karayaan siyaasadda mareykanka marka dhinaca kale loo fiigo arintan aad ayay siyaasiyiintu mareykanku u cambaareynayaan waxayna ku tilmaamayaan inay tahay arrin kale oo heshiis dhinaca gaashaandhigga ah oo labadan dowladu ay gaareen madaxweyne ruushka ayaa sheegay in markii ugu horeysay uu adeegsaday gantaalahan uuna adeegsaday dagaalka dalka ukraine kim ayaa sidoo kale la tusay saddex nooc oo gantaalo ah oo ay ka mid yihiin nooca loo yaqaana t u iyo t u sagaashaniyo iyo t u labaiyo labaatan m saddex sida ay sheegtay wakaalada wararka ee interfax ee ruushka ku taala diyaaro ay si joogta ah ruushka u adeegsadaan oo gantaalahan lagu rakabi karo islamarkaana ka qayb qaata dagaalka ukraine ayuu sidoo kale soo arkay waxaa sidoo kale sheegay diyaaradahan in ama gantaalahan in marka moscow laga riday ilaa jabaan ay ku dhici karaan islamarkaana ay noqon karaan oo dib loo celin karo kim ayaa sidoo kale la tusay su looga jawaabay su-aalo uu weydiinayay madaxdi sida gantaalahan loo sooto ee loo riday ama diyaaraduhu ay u ridi karayaan ayaa looga jawaabay sargaar ruusha ayaa u sheegay in duqeymaha muhiimka ah ay ay ka mid yihiin qeybo ama bartilmaameeda qaarka lagu bartilmaameysan karo gantaalahan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim joan ayaa hubiyay diyaarad dagaal oo ruushku leeyahay duulayaasha diyaaradda ku jira waxa uu ku tilmaamay kim inuu yahay inay ahaayeen kuwo geesiyaalah waxa uu sidoo kale kim jong an booqday warshad diyaaradeed oo ku taala magaalada la yidhaahdo oo gobolka khabarosfaska ruushka ku taala warshadaas ku eh, taala wakaalada wararka kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay ama baahisay in intii lagu guda jiray hogaamiyahooda booqashadooda warshadaha diyaaradaha ee dalkaasi inuu muujiyay tixgelin dhaba ah, islamarkaana uu u hayo baa layidhi waxaanu ku tilmaamay teknolojiyadda duulimaadka ee ruushka inay tahay mid deg deg ah kuwaasoo u sheegay inay ka sareeyaan awoodda dibadda hanjabaadaha u sheegay inaysan ka ahayn oo yihiin kuwa dhaba golaha wasiirada ruushka ayaa jimcihii soo saaray muuqaal muujinaya madaxweyne kim oo meel sare jooga oo eegaya qolkii diyaaradaha dagaalka ee su conton toddoba isagoo dhageysanaya duulayaashiisa kim ayaa sidoo kale sacab u tumay markii ay soo caga dhigatay diyaaradda gaalo nooceedu yahay ac soddon iyo kadib markii ay soo bandhigtay dhowlatus gaar ah khubaradu waxaay sheegayaan in iskaashiga militariya ee dhex mari karaya ruushka iyo kuuriyada waqooyi kadib booqashada kim ay ka mid noqon karto dadaalada lagu casriyinayo ciidamada cirka ee kuuriyada waqooyi kuwaas oo ku tiirsan baa lili diyaarado dagaal oo laga soo diray ama ay lahayn baa leeyahay ama la adeegsan jiray waagii midowgii sofiyeetka sanadihii siddeetamaadkii kiimayaa sidoo kale waxaa lagu wadaabad inuu booqdo goobaha ay yaalaan maraakiibta dagaalka ee ciidamada badda ruushka ay leeyihiin maanta galinka dambe putin iyo kim waxay ka wada hadleen arrimaha milatariga dagaalka ukraine iyo xoojinta iskaashiga qotada dheer markii ay kulmeen maalintii arbacada laakiin hogaamiyaha ruushka ayaa u sheegay saxafiyiinta in xukuumadda moscow aysan ku xadgudbi doonin wax kasta gaar ahaan waxyaabaha sida gaarka uga ah xukuumadda koorida waqooyi mareykanka ayaa ka digaya ruushka inuu hore eh, u marayo wadahadalada uu kula jiro kuuriyada waqooyi taasoo ka dhigan buu yidhi in kuuriyada waqooyi ay heli karto saanad eedan oo casri ah haddii aan eegno markaana dalkaasi libiya warbaahinta ayaa loo sheegay in meydadka dad ku dhintay daadadka ku dhuftay wadankaasi ay weli biyaha dul sabeynayaan magaalada darna la biyahaas oo ku daraya badda kadib markii daadad xoog le wadankaasi ay ku dhufteen waxaa jira cabsi laga soo wajahaysa dadka ka badbaaday magaalada daarna dawaadka ku dhuftay inaysan haysan dawo ku filan iyo e biyo nadiif ah iyo sidoo kale howlwadaneeshu waxay leeyihiin waxaa jira degdeg gurmud deg dega ah oo loo baahan yahay afeyn u hadlay mid kamid ah hayadaha gargaarka ayaa u sheegay warbaahinta in laisku dayayo sidii laiskugu dubaridi lahaa gargaarka dadka la siin karayo mid kamid a ah saraakiisha bariga libiya ayaa sheegay in qaar badan oo kamid a dadkaasi weli la leedahay riqdooda ruuxooda kumanaan qof ayaa ku dhintay biyo xireeno ka dumay kadib markii duufaanta daniel ay ku dhufatay waxaana xaafadaha magaalooyinkaasi la sheegay in inta ugu badan ay baabi-een tirada dhimashada ayaa lagu kala duwan yahay waxaana la sheegay in udhexeyso ama gaaraysa ilaa kow toban kun oo qof iyadoo weli la layaabaa layidhi dad tiradooda ay ku dhowdahay labaatan kun oo qof sida hay-adaha samafalku iyo dowladda liibiya ay sheegeen barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib yaal qodobo kale ayaana noo soo socdaa ma dhegaysta radio kulmiye ha waan dhegaystaa amba waan dhegaystaa ani nafsadkee waan dhegaystaa qof kasta wuu dhegaystaa

adiga habboono hoos waxoogu sheegay hadalkayga gaadhsii hatufyo balhaado hawaadaw duulo geed lagu hirtaabo hoygooduleeyo ka habaabimaysibe

mahadhaama hooyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hubi hurdu seexan waayemahadhaama hooyda mise way lahaysaa labadaa mid soo hube hordoos eexan waaye kuuga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiyo hawle haybaduu ilaahay uga heshay dumarkan heeganaanu ahayo naftaydiyo hawle habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine waa habeenkii xaalo tegay waxay haabanayseen gacantaydu haynine hatufyo balhaado hawadaw duulo geed lagu hirtaabo

misee way lahaysaa labada mid soo hubi hurdo seexan waaye isjacaylku hal bowlaa ku booyo biyaha kaa hor joogo harad kugu dilaaywaa hal bowlaa ku booyo salaam codka macaan fanaanka ilaahay u naxariistay cumar dhuule cali cumar mahdi ayaa ku luuqeynaya heestan haataf ayaa halkurgeelradaa barnaamijkeena kulanka keenan ee qayb ka taha heese kale ayaa noo soo socda haddii wararka soomaaliya dib ugu soo laabanana booliska soomaaliya waxay sheegeen in koo iyo tobankii magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka daarusalaam lagu qabtay gaari al-shabaab ay kusoo xireen walxaha qarxa oo magaalada muqdisho loo soo waday aan afeenka booliska oo sharaxaya gaarigan iyo noocuu yahay sebtembar ee bishii sebtembar abbaara siddeeddii ama labadii fiidnimo bacdalmaqhrib ayaa ciidamada ammaanka oo ku jira howlmaalmeedkoodii caadiga ahaa iyo roondooyinkii ay samayn jireen gaar ahaan kuwa xasilinta caasimadda oo ay la jiraan maamulka deegaanka daarisalaam waxay gacanta ku soo dhigeen gaari noociisu yahay toyota gaarigan aad aragtaan gadaasheeda yaalla gaari noociisu yahay toyota lan crusal nooca soomaalida u taqaano ee leyla calaawi kaas oo ay khawaarijtu ku soo rareen walxaha qarxa si ay u dhibaateeyaan lana damacsana inay u isticmaalaan kula dhibaateeyaan shacab soomaaliyeed ee muslimiina aan waxba ka galabsan ilaahay mahaddii ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay iyagoo aad uga feejignaa dhagarta khawaarijta iyo cadowga ummadda soomaaliyeed ayaamahanba ay soo maleegayeen ayay ciidanku gacanta ku soo dhigeen gaarigaas oo sidaad aragtaan leh laba taargo oo ka mid a ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka taasoo ah dhagar ay khawaarijtu isticmaalaysay inay ku soo dhex maraan ee danahoodana ku fishtaan gaarigaas aad aragtaan oo gadaashayda taagan waxaa ku rarnayd marka gacanta lagu dhigayey ilaa toban jirgaan oo labaatanayaal ah oo ay ku jiraan baaruudda nuuca loo isticmaalo qaraxyada ee loo yaqaano t n t da iyo sidoo kale dhagarqabihii gaariga waday ee isna ciidamada ammaanku gacantay ku hayaan haddana waxaa ku socota baaris la xiriirta dhacdadaas siday wax u dhaceen sidee ay cadaaladda u maraan isaga iyo intii kaleeto ee falkan guraacan ku lug lahayd sidaad ogtihiin khawaarijtu ayaamahan dambe waa iska gabaabsi ee waa neef guraacangeeda kama waabto waxaa socda howlgallo ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca iyo ummadda soomaalida o dhan dhinac ugu soo wada jeesteen khawaarijta oo gobolkeedu sii dhacayo waxaad ogtihiin in kaymihii iyo meelihii ay ku dhumaalaysan jireen loogu tegay oo ilaa eh, eh, ku dhowaad kun kilomitr magaalada caasimadda la iskala baxay codkaasna waa afheenka booliska soomaaliya wuxuu faahfaahinayay sida ciidamada booliska kow tobanka bishan ay u soo qabteen gaari al-shabaab ay ku soo xireen ama ku soo rareen walxaq qarxa oo la qabtay warbaahinta dalka kenyana waxay aada u hadalhayaan sheeko ku saabsan laba lamaano ah oo baraha bulshada caanka ah gaar ahaan barta instagram-ka labada lamaanaha waxay sheegeen in ninka iyo gabadha isqababa oo magacyadooda la kala yiraahdo rijal bailey iyo anana bailey haweeneyda ayaa la sheegay saygeeda inay nuujiso ilaa ama nuujinaysa ilaa laba kun sida ilmaha oo kale afar caruur ay u dhashay ayuu sheegay sidoo kale in eh, iyada inuu jirtay isagana uu la nooga wuxuu sheegay inuu aada u jecel yahay xaaskiisa caanaheeda waaga hore caanaha la-odu cabi jiray marka hadda wuu iska dhaafay sida uu sheegay toban wadan ayaa lasoo saaray oo ay ku nool yihiin dadka tuugada ah ee internetka wax ku dhaca wadamadaasna waxaa ugu badan baa laleeyahay brazil bakistan south africa romania eh, iyo sidoo kale venezuela indonesia nigeria hindiya shiinaha iyo sidoo kale philipiin magaalo ku taala dalkaasi koonfurta suudaanna waxaa isoo taraya cadaadiska lagu hayo nin duq magaalo ka ah magaalo ku taala wadankaasi oo inuu iscasilo kadib markii lagu eedeeyay in kamerada qabatay isagoo dharbaaxaya gabar ka mid ah ganacsatada wadooyinka wax ku iibiya dhalaceyntiisa ayaa aad u qabsatay baraha bulshada waxaana la sheegay in hadda lagu qasbayo sidii uu isku casili lahaa haweenay jirta sagaashan iyo shan sano ayaa la ogaaday inaysan weligeedba guursan boqolkii sana shan sana dhiman sababta waxay tahay baa layidhi aabbaheed ayaa u diiday inay guursato haweeneyda markii dambe waxaa lagu soo bandhigay baraha bulshada gaar ahaana barta tictog waxay ku nooshahay magaalo ku taala koonfurta wadanka nigeria magaceeda waxaa haweeneydan lagu sheegay inay tahay uweno oo warbaahinta ayaa aada u hadalhaysa waxaana la sheegay sababta aabaheed ugu diiday inay guursato waxaweeye wuxuu yidhi ninaan baadari ahayn oo kiniisad ka ahayn kuma ogoliyo guursan maysa darteed ayaa arintaasi u qabsatay oo xilligaas ay ku gaartay inaysa weligeed guursan marka dhinacaan waxaa eegi doonaa xubnihii ee waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanto kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa sabti taariikhduna waa lix iyo tobanka sebteembar sanadka labada kun saddex labaatanka waa maalinta laba boqol konton iyo sagaalaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol lix cisho haddii la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii koox xubeysna ayaa deegaanka ceel jaalle ee gobolka shabeellada hoose waxa ay ku dileen taliyo ku-xigeenkii booliska degmada marko allaha u marxuum maxamuud salaad siyaad sanjabiil maantaoo kale sanadii labada kun sideedii waxaa istaagay gebi ahaanba shaqada garoonka diyaaradaha aadan cadde kadib markii sanadkaasi al-shabaab ay amreen in diyaaradaha ay joojiyaan isticmaalka garoonka maalintaasina aad ayaa loo adkeeyay ammaanka garoonka iyadoo uu dhaqan geli waayay amarkii shabaab maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun labaiyo tobankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markiisii ugu horeysay xilka madaxweyne kala wareegay madaxweynihii ka horeeyay ee sheekh shariif sheekh axmed maanta oo kalena sanadkii labada kun toddobiiyo tobankii maxamed cabdi waare ayaa loo doortay madaxweynaha maamulka hirshabelle maanta oo kale sanadii labada kun koobiyo labaatankii madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo saaray wareegto uu ku hakinayo awoodaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble balse ra-iisul wasaare rooble ayaa ka hor yimid kuna sheegay qoraalka uu baahiyey xafiiska madaxweynaha mid hareer marsan dastuurka ku ah maantaoo kalena sanadkii kun toddoba boqol iyo soddonkii afgembi ka dhacay dalka turkiga ayaa waxaa xilka looga tuuray suldaan axmedkii saddexaad maanta oo kalena sanadkii kun toddoba boqol sagaashan iyo shantii ingiriiska ayaa dowladii xiligaasi ee holland ka qabsaday magaalada capton ee dalka koonfur afrika maanta oo kalena sanadkii kun sideed boqol afartan iyo sideedii nidaamka dadka la adoonsado ayaa laga mamnuucay dalka faransiiska maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii midowgii soofiyeetka ayaa weeraray bariga dalka poland sidoo kalena isla maalintaasi jarmalka ayaa weeraray galbeedka dalkaasi maanta oo kalena sanadii kun sagaal boqol sideedii dhulgariir ku dhuftay magaalada tabar ee dalka iiraan ayaa waxaa ku geeriyooday shan iyo labaatan kun oo ruux ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal labadii in ka badan kun ruux oo qaxooti falastiiniyiin ah ayaa lagu laayay galbeedka magaalada beyruud ee caasimada dalka lubnaan waxaana weerarkaasi lagu eedeeyey inay geysteen yuhuudda guud ahaana waa intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaan aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa ay tahay wariyahena luul maxamuud oo dibna waa xasuusinaysay qaar ka mida ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maantao kale dunida ka dhacay markana waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kale ee kala kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanay waxaa la yidhi nacabkaaji daran liibinka ma jiite jababiirta soomaaliyay dhammaantiin jiha soo majestayaashii guusho ay jecleedow jihaad gala janna aakhiriyo jiritaan xurnimo jihaad gala warbowyaalkalmaanee majaxad baa la iclaamiyey naw dee waa socdaaba kolay marooda banaanha bahi balambaal maqariyow askari dawlad iyo shacab sharwada uma kala harno dagaalka shirkaan ku nahay soo ma jeestayaashii guushu ay jecleedaw jihaad galaa war adinku jihaad iyo dirir kala barta war adigan cusbiya milix kala aqooni soo ma jeestayaashii guushu ay jeclaydow jahaad galaa warkalmaana jihaadku waa waajiba waxaan dhihi lahaa khawaariijii xunxumad qashinkay melmelaysiiyo qorshahoodii ahaa ay qarxiyaan wiilashaa quusiyey ee qabaalkii ka hurgaya ee qudhooda ku waayey qarankaa ku badbaadoo taariikhda qori doonto qaadil baa abaar maline sooma jeestayaashii wushu ay jeclaydow jahaadgala war waxaa kaloo la yidhi diin iyo qof iimaan laha qaata geeride qalbigii khayaanadu digtaa waa qalfoof maran war waxaa kaloo la yidhi mujrimiintu dhagartay nala maaganaayeen mujaahidiinta diidee madaxdeenna badbaadshay maaligow raxmaddaadiiyo ku macsuum jinnadaada janna aqiriyo ah, jiritaan xornimo jahaad galaa war kalamaanay waxaa la yidhi khawaariij qabiil male afkay qolo ka sheegtaane mana lahan qaraabiyo dadyow qaasahoo xigee qaran iyo qab soomaaliyeed uma qidmeeyaane qabqablaha u weyn iyo ilmaha qaladka loo meershay qursi kuma yaboohan tolkood qaan haduu galo e. qolqol dhulkiyo qarqoorada wadka qararka aagooda qoysas iyo haddii ay maqlaan qolo ku cayrtowday ama duul qatooyiyo ku sugan qaajo iyo baabba ka sii qaada mooyee digsiga uma qalloocshaane ka sokow khiyaanada dilkiiyo qaraxya aaskooda qasnad iyo akoonkuma shubaan quud ka soo haraye ha yeeshee qiraal iyo xujaan qeexayaa weliye qatli iyo siday ula rabaan shacabka qoorgooyo qandaraasna ay ugu qabaan kala qabyaynteenna qalaalaase hoog iyo markaan qayla naga yeedhin ama aan qofkeen dhiman hurdadu wow qaraartahay tahaye bal inaysan qayr lahayn qodob yar oo fiican qosolkooda waa maalinkay nagu qadeeyaane qarbud iyo khasaariyo intuu qaladna gaarsiiyey iyo qaarka laabane shabaab weli qorshaynaayo haddaan layska qaban foolxuma qoorta noo surane qowl mida quluub wada jirta lagu qaboobaahe qiyaaliga haddaan layska qiirada iyo beenta qashqashaadii uu nala bartiyo qiiqu dami maayo soo majestayaashii guushu ay jeclaydow jihaad galaa aryaadhaha qawaariijta waxaa ka daraada afhayeennadeede qarashkamogi qoonbaxshe aylaadu waa qaareen shabaab qarashkamogi qoonbaxshe aylaadu waa qaareen shabaab tooma jeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa kale maalay markay xaaladu kululaato cadowguna ummadda ka dabageeyey suu dhib ugu wado arintu dhab iyo kama dambaysay tagtaa qof kastoo damiirleyna wuxuu aqbalaa dullinnimo intuu ku jiri lahaa inuu naftiisa huro qof wakhtigiisa dhaafayaana ma jiro laakiin sharaf wuxuu ku helaa qofka adduun aakhiraba dulmiga inuu diido dulliguu la noolaan lahaana ka geeriyoodo diinteenna islaamkuna waxay sheegtay khawaariijtu hadday ku dilaanna ahlujannaad tahay haddaad dishana ahlujannaad tahay marka wiilashii shala ka hortagay qaraxii ay soo male haleegeen waxaa laysku waafaqsan yahay inay laba jeer shahiid yihiin sababto ah khawaariijta waana dileen iyagiina waa ku dhinteen war shala cibaadaystay allah u naxariistee ee ka hortagay qaraxii ay rabeen khawaariijtu inay madaxda ku laayaan magacyadoodu waxay kala ahaayeen axmed sheekh maxamuud fiiqane iyo maxamed cumar xirsi fiiqana wuxuu ahaa darawalkii baabuurka waday maxamed cumarna wuxuu ahaa ridihii qoriga baabuurka saarnaa fiiqana markuu arkay gaariga xabaddu aysan karayn oo meel bannaan ah soo ordaaya markiiba fiiqana wuxuu go'aan degdeg ah ku qaatay gaariga inuu gaariga ka horgeeyo maxamed oo qoriga hayana wuxuu yidhi ka deg baabuurka oo iska tuur isna waa ka diidayo wuxuu yidhi isku meel baan ku dhimanaynaah soco marka go'aanka labada wiiloo kale ilaa soomaali wada qaadato khawaariijta dhibkeeda iyo qalad waa jiraya soo majeystayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa war hadda kabacdi naftii halliga kasta naftii huraa u diyaarsane janna akhiriya jiritaan xornimo jihaad jihaadgalawarabwaanin dhageelle wuxuu yidhi haddaan baaray oo baaray oon xogaha baandheeyey baal kastana ka eegiya ilaa baarka iyo hoosta inay duulwacbiicina hayaan ba'a ka liibaana balaayadiiyo hooggana si uun uga bariiseeya ayuu baabku ii sheegi iyo faalkii ii baxay warabwaan bacadla shoonka u jawaabay wuxuu yidhi bogo umadhintow maragga waa kuu barraxayaaye bacaadkii intaad kala rogtoo dhagaxyadii baastay meeshaad xididka kala soo baxdaa loo bogaa baan bogaye balaayadu inay dhooban tahay baabilaahiye war khawaariiju weli gooreyn ya isgubaanay guul ku faanaayeen samigay cabdulla isaguna waxauu yidhi intaa isgubtid guul kuufan waa u gaara reer gaardid inta isgubtid guul kuufan waa u gaara ah reer gaardid ah soo majeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa warceelaheelashale waxaa la yidhi gacantaa la ysula tegey rasaastiya dhammaatay hadday inta meel soo weeraraan keligood inta ku raftaan looga carari jiray ragaa xusulada mutaa la yidhi hadda aakhirkaiyo iyagiyaa dowladii maaragta ku dhacday markay ordeena looga maarinoo cirkaa looga soo dhacaa la yidhi marka soo majeestayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa war kalemaanay war ma haysaan waa la yaabay haddaan yayaab kaloo cusuba war hadda waa la yaabay minii la yaabo yaasiinka yasiinka yaasiinka yaleeri war annagu mar la yaabna tii goojacadda ka dhacdaye waa yaabane si siduu iigu yimi laxma idhi jacayl yaroo aragtida warwaaqlow markii gooja cadda la galay miyaa heestu lax kula gashay waryaabkan kuwa taqaaneen waa ka wan yahaye madaxweynaha dowladda jubbaland aa sayid axmed madoobe dowladda kenyuu safiiru magacaabay waar balbiyaca ma somalilan buu ismoodi tarsan ma ka soo caroodahe william ruuto waraaqi oo aqoonsiga ma ka gudoomay war ileentana oo kale urbow ma qabataanin oo haddama waxaad na leedihiin tirada badnaay oo kenya laga soo buriyey axmed madoobe ka dambeeyey war wiilishii oo safiir magacaabo jiray emad midoow may ka haysataan waryaa madow eh, waxbaa kaa khaldane eh. barasaab gobol safiir ma magacaabo war bii waraab aan helaysanleymad wiinuhu ma erne war horta buntland imaaraadka safiir baa u jooga intaan isku jeednayba cadowu eh. naga jid helay jubbay naga goynayaan waqooyay jiidayaan jamama beeraha ku yaal ma tago ruuxii janta waar ma bacbaa ii saqadhay ma buur baa shalow ka soo dhacay waxbaa baallaha iga yaacay waxbaa baallaha iga yaacay kokodaase koo kale la kookoodaase la dheedheelaase lan kale la dheedheelaase an walba ma iin soo hayto war dad faran baa tiina safiirka axmed madobe uu keyo u magacaabay waxaa la dhahaa sadiiq cabdulaahi boogaale warba waa walbaan ogeyno hargeysa xafiis u fureene ma kismaayay ku dadhay war ninkan qalad hore laga qaban mid kalena wou ku darsanaya ahey lankirisaman dhunjiri gaasdhow aan kahoroytiyadheeri intaan garanayo way dhaaftay war gabay dheer oo laba abwaan iska kaashadeen iga dhegaysta weligiiba waa daadan jire weelka buuxsan sameeyey dadka qaar waxyaabaha u daran door bidaa jiree bal ninkii la noolaa karaa haysisiinaba aryaa oo kala arkay war waa la yaabay soo majaystayaashii guushu ay jecleedow jihaad galaa xubintii kalamaan ay dhegaysateen barnaamijkana kulanka keenan ayayna u dambaysaa mahadnaqayaa saaxiibaday kala qayb qaatay barnaamijka tabin diyaarin iyo farsamo iyo dadkana dhegaysanayaba codka macaan fanaanada binti cumar gacal heystaa beled xaawo ayaan kaga teganaye nabadgelyo yar anigoo beled xaawa jooga muxuu bari iga yaray kolkaan boosacsa burcayga heesay anoo beersi maraaya adukadaboydkaracay inuu beenila jilaayey ada boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi anoo beersi maraaya hadduu badaboydka raacay inuu beenila jilaayey ada boqorow ogaye bixiyo higa badbaadi haddii boogsadoon karaysto sidaan uga boode caashaq jacaylba aniga balaayaba hayga raacdo ninkaanu qaatay jacaylkii beri saamadka bishaarada igu yareer qayrkana ugu jawaabay yarkii baday fariistay yarkii beerkayga sabay yarkii bagay salaaxay yarkii barkayga safray yarkii barkay salaaxay inaanan baaraha rugaynin markuu ka bogtu ogaaday hadduu badaaligu jiday inuu bahalli qodaayay adaa boqoorow ogaye ibixiyoayga badbaadi markuu ka bogtu ogaaday hadduu bedeligu jiday inuu boqolli qodaayay adaa boqoro ogaye ibixiyo iga badbaadi